iyo tobanaad ayaan caawa insha allah bilaabayna hadduu rabbigan qadaro baabu lbaycati cala alislaam baabu lbaycati ballan lagu gala ayuu baabkan u baab yahay calal islaami islaamnimo lagu ballamo ayuu baabkan u baab yahay in qofka uu kula ballamo qofka muslimiinta madaxda u ah islaamnimada iyo sharaa'icda islaamnimada inuu qaadana ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar kun shan kun iyo laba xadiid shan kun iyo labaad shan kun iyo labaad waa xadiid saxiixa qala imam النasي ل abarna qtayb بn سacيid qala xadaثna سufyaan بn cuyeyna can الزهri can abi idriis alkhawlani wa caa'id الlah bn cabdالlah samica min kibaari الصaxaabة wwulida fi zamn الnabiy salى اllahu عalayhi wali waslm can cubaadaة bni samiti radia اllahu ta arda saxaabigaas qala wuxu yhi cubaada kunaa waxaan henay cinda الnabiy nabiga agtii ayaan henay salى اllahu عalayhi wali waslm fii majlisin meel la fadhiyo amaba makaano fadhi ayaa nabiga la joognay faqaala rasuulkeen wuxuu yidhi calayhi salatu slam am nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tubaayicuunii calaa an laa tushrikuu biاllaahi shay-a walaa tasriquu walaa taznuu qara calayhim alaaya faman wafaa minkum faajruhu cala allah waman asaaba min dalika shay-a fasatarahu allahu caza wajala fahuwa ila allah in shaaa cadabahu wain shaaa gafara lah nabigeennu wuxuu leh alayh salaatu salaam tubaayicunii waxaad igula ballamaysaan calaa an laa tushrikuu inaadan wax la wadaajinin billaahi alla weyne shay waxna aad la wadaajinin cibaadadiisi iyo jiritaankiisi iyo muxuu ahaa xuquuqdiisi aadan wax la wadaajinin shirki inaad iska ilaalinaysaan walaa tusrifuu walaa tusri walaa tasriquu miya walaa tasriquu inaadan waxadaynin oo tuuga noqonaynin walaa taznuu aadan zinaysanaynin qara'a alaayata calayhim qara'a calayhim alaayata aayad ayuu ku dul akhriyey yaa ayuha nabi idaa jaءaka almuminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllaahi shayئa walaa yasriqna walaa yazniina wlaa yqtulna أwlaadahuna إida jaءaka calى an la yushrikna bilah شhaya wala ysrqna wala yزnin walaa yqtulna أwlaadahuna walaa yaأtiina bibutaanin yaftarinahu bayna aydiihina وarjulihin walaa yacsinaka fi macruuf sidaa weeyaan tubaayicuuni waxaad igula ballamaysaan ood bayca igula gelaysaan calىa an laa tushrikuu inaad wax la wadaajina bilah alla weyne shayan waxna walaa tasriquu aadan waxadin walaa taznuu aadan zinaysanin qara calayhim اlaaya aayaddii ayuu nabigeena ku dul akhriyay calayhi salaatu salaam faman wafaa qofka oofiya oo minkum adinka idinka mida ballantaa ka soo baxa oo shirka iska ilaaliyo oo tuugnimo iska ilaaliyo oo zina iska ilaaliyo oo been abuur iska ilaaliyo oo dil xaq la aan iska ilaaliyo faman wafaa qofka oofiya oo minkum adinka idinka mida fa ajruhu ajarkiisa cala allah alla weyne korkii ayuu ahaadayoo ilaahay baa abaalmarinay subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan abaalkeeda allah meel u dhigay allah ayaana siinay subxaanahu wa watacaala faajruhu cala allah alla korkii ayuu ahaaday waman asaaba qofkaasi min dalik arrinkaas shayan wax ku dhaca oo waxaa weeyaan dembi la imaada shirki ka hooseeya oo fasatarahu llahu alla u uu astura caza wajal fa huwa isaga amarkiisa ila allah alla xaggii ayuu ahaaday in shaa allah hadduu doono cadabahu cadaabi in shaa hadduu doono afara lahu dembigiisa ayuu dhaafayaa saas ayuu nabigeenna sheegaya calayhi salaatu salaam annagana nugu baraarujinaya saxaabada nabigeenna calayi sla slam uu baycadaas kula geli jiray marka islaamnimada in lagula mubaayacooda ayuu imaamka baab ugu dhigtay u baabaystay wuxuuna keenay xadiidka baycada marka towxiidka in lala imaado waxaa weeyaan xumaanta laiska ilaaliyo wanaagga lala imaado inay khisaalulislaam ka mid tahay arkaanta yayba noqonayni ayuu imaamkan ka u daliishanaa raximahullah raxmatan waasica baab calىa maa yuqaatalu الnaasu calaa maa shaygeeba yuqaatalu lagula dagaalami annaasa dadka lagula dagaalami markay la imaadaan maxaa dhiigooda in la daadiyo bannayn karo oo la imaan kara arrinka isaga ah ayuu imaamku baabaysta caleyh raxmat ullah xadiidka shan kun iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay sl kuna moxamed ibn xaatim ibnu nucaym almarwsi waaiqa qaala xadaثana xibaan ibnu muusa asulami waaiqa qaala ambana cabdullahi mubaarak waa imaamkii alxandani almarwazi waa iqatu caalimu jawaadu mujaahidu jumicat fiihi khisaal اkhayr waa ninkaad taqaaneen can xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa iqat mudalis can anas maliki khaadimi rasuuli lah sal slm radia allahu taala arda ana rasu rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi umirtu waxaa lii faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka aan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa anna muxameda nebi rasuulu rasuulullah rasuulka alle uu yahay faidaa shahiduu haddii ay qiraan an laa ilaaha ila allah towxiidka haddii ay qiraan wa anna muxameda nebi maxamed rasuul adeeg alle inuu yahay ay qiraan wastaqbaluu ay qaabilaan qiblatana qibladanaga wa akaluu ay cunaan dabiixatana gowracanaga wasalluu ay tukadaan salaatana salaadanaga faqad xarumat waxaa naga xaaraan noqotay ama xaaraan noqotay faqad xarumat waxaa xaaraam noqotay calayna anaga naga xaaraan noqotay dimaa'uhum dhiigagooda iyo amwaaluhum xoolahooda ilaa bixaqihaa xaqeeda mooyane oo xaqa islaamka iyo qofka wuxu uu muxuu islaamnimada gudaheeda oo la imaado markaas dushiisa ay ahaanaysaa weeyaan lahum dadka iyaga waxaa u sugnaaday maa arin ayaa u sugnaaday xaq lilmuslimiina muslimiinta ay leeyihiin oo xaq ayaa u sugnaaday wa calayhim korkooda waxaa ahaaday maa waajib oo calayhi muslimiinta korkooda ahaaday ayaa laga rabaa xadiidkan imaamka wuxuu u baabaystay baabkii ahaa calaa maa yuqaatalu annaas calaa maa yuqaatilu annaasa yuqaatalu yuqaatilu labadaba dhib ma lahan muxuu qof kula dagaala yuqaatilu kula dagaalami ama yuqaatal lagula dagaalami ishkaal ma laha labadaba nabigana wuxuu leh alay sl slam markuu xallii faray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay muslimiin ka noqdaan ooy tawxiidka la imaadaan oy salaadii tukadaan oy waxaa weeyaan khayrka la imaadaan saas ayuu nabigeenna cadayna calayhi salaatu wasalaam marka qofka hadduu tawxiidka la imaan waayo oo tawxiidka looga yeero tawxiidkan uu qaadan waayo in lagula dagaalami karo arrinta iyada ah ayaa xadiidka laga qaadanaya laakiin yaa la dagaalami iyo goobtee lagula dagaalami iyo xilliga lala dagaalami iyo maxaa shuruud ah oo maxaa mawaanic ah waa baab kale marka baab baabu dikri shucabi اliimaan iimaanka qaybihiisa sheegitaan la sheegay baabkan baabiyo weyaan yacni iimaanka wax aguugan oo duduuban oo haddii aad muxuu ahaa mar dhex gashana uun iimaankaadi uu fuuli kaamil yahay ma ahan haddii aad waxaa weeyaan eh, marba aad gasho lidaalika arrinka asaga waxaa qaba qolyahan waciidiyada ama khawaarijta iyo waxaa qabaan qolyaha la yidhaahdo waxaa weyaan khaasatan nimankan muctasilada ah wax abadan kalama reebayaan waa israacinayaan israacinayaan qofka marba hadduu mumin yahay waa mumin kaamil iimaan iyo gaal wax udhexeeya maba jiraanba waa labada un inaad mumin qofka noqdo kaamil iimaan iyo inuu gaal noqdo wax udhexeeya maba jiraanba sidaa iyadana sax ma ahan iimaanka qeybo kala baxda ayuu leeyahay oo waxaa weeyaan kelima tawxiidki waa iimaankii salaadii waa iimaankii soonkii waa iimaankii xishoodki waa iimaankii iimaanka marka ajzaa iyo qeybo badan ayuu leeyahay sida noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala waayo xadiidka shan kun iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas xna maxamed bn cbdillahi mubaarak almuharami wa qaala xadaana abu caamir cabdilmalik ibnu camr alqaysi wa qaala xadaana sulayman wahuwa ibnu bilaal alqurashi wa can cabdillahi bni dinaar can abi saalix dakwaan asamaan azayaad wa iqatun tabta can abi hurayra cabdiraxmaan saq dawsi radia allahu ta ada can nabiy nabig wuu ka sal sl nabigan wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna shucba iimaanka waa dhowr iyo toddobaatan qaybood walxayaau xishoodkana shucbatu waa qayb oo min aliimaani iimaanka ka mid a saasuu nabigeenna leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam marka laba arrimood ayaa muhiima ah inaan dul istaagno arrinka koobaad iimaanka in uu qaybo badan leeyahay ayuu nabigeen noo sheegay calayhi salaa slaam weliba xadiidkan uu qeyb yahay mxuu ahaa xishoodka xataa qayb inuu ka yahay qaybta labaadna arrinka labaad inaan dul istaagna muhiimka waxaa weeyaan xishoodka mansilada uu jooga iimaankii tirada badnaa oo qaybaha badnaa kala duwan lahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu gooni ahaan u tilmaamay ood gooni ahaan farta ugu fiiqay ama carabkiisa ku adkeeyey alxayaa nabigeennana calayhi salaatu wasalaam kaana akar xayaaءan min alcadraa fii khidriha gabar bikaaro ah oo yar oo muxuu ahaa soo hana qaadayso nabigeenna calayh sala slam uu ka xishood badnaa ayaa muxuu aha tictok iyo facebook maaha kuwaan ka hadlayna waa kuwa fitradooda ay nabadda qabtay kuwa weeyaan wuu ka xishood badnaa nabigeenna calayh salaa slaam nabigeenna nin baa wuxuu arkay walaalkii isagoo wacdina wuxuu ka waanina wani horta xishood badantide adi ishoodka xishood badantide meel kasta waad ku xishoonaysaa sayki waxay kaa yihiin markaasaa nabigan wuxuu yidhi war ninka walaalkaa faraha kala bax maxaa yeelay xishoodka waxaan khayr ahayn lama imaado ayuu nabigan ku yidhi calayhi salatu slaam xishoodka sidiisa waa khayr marka qofka haddii marka xishoodlaan ay ku dhacdo waa mushkilad waa ina mima adraka الnaas min kalaami الnubuwati اlأulى إda lam tstaxyi fasnac maa شhita yaعni waxyaabaha ilaa ambiyada hore laga soo gaaray oo mxuu ahay nabi kasoo gaarka ambiye kasoo gaarka waxaa weeyaan haddii aadan xishood lahayn dee waadi all waadaarta mar meel alle meeshaa rabta muxuu ahaa daaq aday ku taallaa marka marka waxaa weeyaan xishoodka maanta waad arkaysaano dadkii hore way xishoonayaan odayaashii xishood baa ku jira waad aragteen dumarkii weyne xashood baa ku jir waad aragteen hadda markaad jidkaad marayso adiga u fiirsa arrinta ayada inaad qara ufiirsan waa laga yaaba ufiirsanin haddii qof dumar ah ay kaa hor imaado sharcigana nabigeenu uu diiday calayhi salaatu wasalaam dumarka inay bartamaha jidkinta isku beegaan iyaga laga leexleexda maya in darafka jidka ay maraan ayuu nabigeen amarku siiyey calayhi salatu asalaam wuu diidey wuxuu dhahay xaq uma lihidiin intaad bartamaha isku beegtaan dadka idinka leexdaan abcan kelimada kuma jirto lakin waa se u dhigmayso inaad bartamaha jidka aad isku beegtaan xaq uma lihidiin waxaad martaan alaykum calaykum bixaafaati ariiq ariiqa darfihiisa iyo dhinacihiisa mara ee bartamaha isku balaarinina waa xaq ayaga lagu leeyahay inay mxuu halkaa maraan o bartamaha ay isku maqiiqin hadda marka waad aragteen ha waxaan soo wadataa weyaan ha adiga barka bal u fiirsa dumar ama mid ha noqoto ama laba ha noqoto ama toban ha noqdeena adigoo socda ama adinkoo jamaacaa ka hortaga laba qaybood oo qaybsamaya dumarka marka qayb kaa leexani oo kaa xishooni iyo qayb xataa mararka qaar ka hor istaagi saas u qasad adi qaybta marka xishooni maxay ta inta badan waa dadka ama dumarka afartanka iyo w ka koreeya ama soddonka iy ka koreya iskada waa dadka da'da ah oo waxaa weeyaan dhaqankii hore iyo xishoodkii iyo soo gaaray oo ku barbaaray oo ku tarbiyoobi laakiin da'yar oo gabdho ah qaarkaa leexani waa laga yaabaa in la arko laakiin waxaan u malaynaa dhowrkii boqolba middo in laga helo waa suuragal ya sheekh maanta xaajigaas gabar uu dhali karo haddii ay ka hor imaaddo isaga ku qasma ka leexdo haddii ka dhagta la siiyo ayaa waxaa weeyaan dhiiqadaas li lagu ridi oo ah. wax macruuf waxaas marka ma aabbo ah oo hooyo ah oo dhalay xishood la-aan xishood la-aanna maxaa dhalay tik facebook mxuu ahaa instagram eh, mxuu ahaa youtube adiga social media wax walba ayaa saa u galay waxyaabaha kaleo saa u galay oo carabka aan lagu dhufanin waxaa weeyaan waa iskuol iskuol dadka waa ka war wareegayaan iskuol aadaan carabka ugu adkayna iskuola ka mid iskuol gabar cafiifad ah oo dhowrsan oo ahladiin ah oo xishoodka ad la yaabaysa iskool maalinta intay tagto ay kadibna waxa weeyaan wiil dhinac ku qabato oo waxa weeyaan waxyaabaha xashoodka iyo xayaaga dhaawaca si caadiga looga dhigo oo waxa weeyaan howlo badan la wada maro oy sanad iyo laba sana iyo saddex sana iyo shan sana ay ka soo wareegto ku dhac yaa ku dhac ayaa ku xigta qalbiga dhanba waa rogmaaba qofki aad taqaanaba qofki maba ahaba iskuulka qayb weyn ayuu ka yahay xaqiiqatan arrinta ayada koleyba ragga qaarkood way yaqaanaan a a a a a waxyaaba cusub had bilowdi wa waa sanadkan labada kun iyo kow iyo labaatanka waxyaaba bilowdi wa Mhm, ah, kala yaqaana lakin waa muslimiin mugta iyaga waxaa weeye waa wax bilowday hadda mar ma xasuusataan ragga qaar a kolley joogay ama intiina bada waad joogteene labada kun bilowgeedii inaan halkan aan fadhino aan ka sheegay maanta waxaan arkay janwari in mise february gabar xijaab baati ka tarataan arkay inaan idinama xustaan ood la yaabteen ragga qaar waxaan idinkugu dari marka iyada oo xijaabkii baati aad noqday aad arki doontaan duraad ma ahayd taqriiban suuqaana dhex maray ninaan isla soconay gabar baati wadataan hortimid oo xijaab uu yahay kadibna suuqa sarafka meelhaasaan soo agmaraynay intii aanan ka dhammaanin mandiqadii ayad ahayd oo taqriiban boqol mitir ka yar shan ugu yaraan baati xijaab ka dhigtoona soo martay shan oo mandiqadaas yaroo suuqa sarafka agagaarkiisa marka waxaan kala jeedaa waa nafsa shaytan marka hadda gacanqabsigaas hadda sooma bilaaben iyada waxaa arki doontaan gabadha aanan muxuu ahaa gacanta aanan wiil saaranin ama wiil gabar aan gacan ka saaranin inuu badowi hawsha ayadan horaan usoo marnay oo dowladda ay ku soo duntay ay baladan dhaacday oo waxaas aan aad ad ogsoontiin odayaashu waa yaqaanaan anagana waa naqaanaa wax badanaan soo gaarin ad ogsoontiin oo ilahay naga soo bixi haddana meeshii lagu socdaa horta maanta afkaada caraa loo ka qabtay culaman baad dhihi jirtay horta horta odayaasha ku bilow <laughs> hay naam way jiri jirtay waa xasuusta mar waxaan xasuustaa inta way jiri jirtay halkan waxaan xasuustaa intaan meeshaan khadiija dugsi la dhihi jiro halkaan ku yeelay oo hadda meeshaan uu ku yeela olombic muxuu ahaa gurigaas magiisa la yihahda kingisa a khadiija ku oli jirta sagaashan iyo iyo afarti iyo sagaashan iyo shanti iyo marka dugsiya ku oli jir waa shanta dugsi oo islii dhamba ku taalayahayd islii maha nairobi inta haddaan aqaan islii dhamba shan dugsiyaa ku oli jirta meeshaan kumanaanka ee boqolaalka lamala marka halkaasaan khamiista aan fadhiisan jirno markaan fadhiisano wadaadka shee cabdiraziil halkaan kacay hadda ah, hogaamiye noo ahaa halkaasaan fadhiisan jirnay khamiista bacda salaat alcasr halkaasaan fadhiis wacdini kadibna waa la soo bixi isliidaan hadda arkaysaan oo dabaqyada iyo qusuurta iyo guryaha boqorada ay ka dhisan yihiin kulli waxaa ahayd naf iyo sandaad kioski ala dhihi jir kioski meel walba sandaad yaroo un qaad iyo waxaa weeyaan eh, shah iyo meel yaroo muxuu ahaa rooti ismarisa bandhika iyo kirli weyno abri intaad leego shaha ay gabar madow ka horgadays xaaladda nocaasa iska hayd dad un aad u kadeedanoo adduun iyo diin la-aan adduun la-aan iyo diin la-aan badan iska jirta hadda adduunka ilah noo badi dinta ilah waa noo badi xumaanta allah naga badbaadiyey marka kiyosyaasaan geli jirna marka oo waxaa weeyaan waa la geli dharkoo yara bakistan ahaanoo oo muxuu ahaa mataqana qolyahan bakistan ay xirtaan ay aada loo xihan jiray duub yarna madaxa lagu duubanay halkaasaa la geliy oo kadibna dadkaa la wacdini qaadkaa laga wacdina sigaarkaa laga wacdina salaadlaantaa laga wacdina haakada waa laga bixi kiyoskaan kalaa la geli waa lasqaybin afar afar iyo saddex saddex inta gal inta gal marka daraf ilaa daraf xaafadan meel lama reebi jirin waxaana uama koobnaayeen tictok iyo telefonba xataa ma jiro mobile waxa la yidhaha adduunkan lagama aqooni la socda marka yada dadka qaar waa la yaabaan hadda wax mobile laga yaqaano ma jirin nihaa'iyan taqriiban inta soomaali oo mobile ah oo xilligaad joogtay nairobi intii aan isnaqaanay oon isli iyo nagaarkeeda soomaalida waaba koobnaayeen hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa naqaana bahal erexo la yihahdo oo ay halkan mxuu ahaa dhala u taagan tahay ay lahaan jireen شhan boqol oo kun شhan boqol oo kun oo xilligaa joogta mis afar boqol oo kun ay ahayd ay kusoo iibsadeen waa xasuusta oo nin walba madax u qabsanay telefon lagama aqooni meel lagu mashquula ma laha internet iyo waxaasaaba sheegila ka hadlinba ma garateen telefoonka waxaa weeyaan baalkan yaroo shilimaad shuruq lagu sii oo saad loo wareeg ad wax dheer ahayd marka waxaan kala jeedaa xilligaas marka dadka waxyaabahaas yaro qaadqaadkaas iyo shahaas iyo meelahaas iyo fargodarka maan waxyaabahan dadka hadda liqay ma jirin markaasaa dad badan aa laga soo kaxayn jiray runtii oo masaajidka la keeni jiray oo hanuuni jireen meeshaan hadda sabanka oo hadda shaamacaanka loo yaqaano mantiqadan halkaasaa ah waxaa weya salaadda casr kadib markii dadkii lasoo wacdiyey ayaa galbaha qaar laisugu imaan jiray oo markaasaa ah microfoon weyn inta lagu xira dacwad shawaaric aa laga sii dayn jiray dadkan aad bay u fiicnaayeen wax badanaa jiray hadda maanta ka fursad badan talasoda maalinta ayada ahayd iyo maanta maantaa fursad badan sida dhabta ah dhan walba biki biki hor kaca hor kaca hor qabta nahar qabta xaaju hadyeli afkaada cagraha lagu qabtee odayaashii culamaa tir moogta odayaasha cirada laha hor kacin annaga lafta anaga kama liidane hana hor kacin annagana culimmadan waa soo bixina kulli ya a a a a waa sax hadda diintu waaa diintu waaba tagtay oo diinlaan naguba dhacday ficlan waa ficlan diin wax ka daran ma lahan shaki ma lahan oo diinlaan waaba dhacday intaa waxaa dheeri sii ah maalin kasta qof ayaa ama jebi ama dhimani haddii hadda aad tagtaan isbitaaladan islihii ku yeela isbitaal aadan qof mooto ka dhacay ama qof mooto ku dhufatay uusan olina xaaraan horta horta horta horta horta ma ogtahay sideedaba islaana waay ugu ducays waxay ugu ducaysaan maqlay waxay ugu ducaysay wiilkeeda dadka iyo dugaagta allah kugu diro dadka iyo dugaagta allah kugu diro maxabaara mise duca maxabaara mise duca waa duca iyada ducay u aragtaa macnaheeda waxaa weeyaan waa duca allah kugu diro ahbaar miya marka tafsiirkeedaan idiin sheegi marka tafsiirkeeda waxaa weeyaan xoolo badan allah ku siiy haddii xoolo badan lagu siiyo xoolahadaasoo dawaaga ruwaaga iyo libaaxa iyo waxay o dhan soo sooma aadaayaan bini aadankana kulli way soo aadayan waay sii oo hakada oo sooma horta soomaalida waxaa ku dhacday dadka allah kugu diro oo ilaahay wuxuu sii ganacsi iyo barwaaqo iyo khayr waxaasoo mootoad arkaysaan iyo waxaan hawkarood arkaysaan iyo waxaan hojaamaad arkaysaan waa nicmadda ilahay meeshaan u dhigo dad kale kama fahamsano meelo xaafadaha kale waa iska cidla wax joogma laha waan fahamsana masalada marka mootooyinka suuqa qeyb weyn bay ka qaadanaan ganacsiga inay imaadaan oo dad keenaan oo dad qaadaan oo alaab qaadaan oo fulaan qaadaan ganacsiga waxyaabaha qeyb ka qaadanay ka midta dhinaci kalena waxay baabi'inayaan akhlaaqdii iyo nafti iyo xibnihii moota maara i tabar looma heli karo laa xildhibaan walaa boliis halkan joogta mandiqada meel walba saan ay ku yihiin haddii aad nairobi darafkeeda tagto townka meel walba saan ay u dhooban yihiin stage walba ayagaa taagan ya townka looma ogolaa qoran laakiin waa tuuran yihiin looma ogolaa qoran laakiin annagaa ku tagnay oo ka soo noqonay <laughs> tuuran yihiin marka calumuum waa un hawl u baahan eh, in dowladda guud ahaan ay shaqo ka qabato hadda shacab iyo mb iyo waxaas iyo waba kama qaban karaan lanna meel walbay taagan yihiin midda kale haddii maanta ayaga la cuno ama culays la saarana amniga dalka khatar geli khatar wa amnigay khatar gelina lanna reeray ku biishaan noloshoodii muxuu ay ka soo saaranayaan shaqo kaloo loo haya ma lahan waa kumanaan kun weeyaan dhammaan waa isku wada xiran yihiin hadda haddii baabuur jug aad siiya ayaga ama iyaga jug ay ku siiyaan waa inaad tuugta garka aad qabsato war waad yeeleysaa waxba idinkama rabe wax rabtaan waa idin siinaya dhaafa haddii kale kaw a lagaaga siini dhowr boqolaa iskugu ka imaadi dhiiggaada marka meel hor lama yaqaan dadka baabuurta wataa aad u yaqaana ha ha traafikada ilahay kugu badbaadi naam ayib aan hore u wadna marka qolii meeshaan ay soo canaante bidaxa liga canaantay waxa l kitaabka wad saasaan u fahma anig haddii xataa ay ahayna saasaan u qaatay <laughs> waa yahay waxaan joognay xadiidka afar kun ah, shan kun afarta kun arabka la qabsaday shan kun iyo shanaad waa xadiid saxiixa so halkaa maaha qaala aimam nas bn axmed ibn sulayman ruha wa iqat xafid qala xadana abu dawuud cumar ibn sacd alxafari iqaة caabid can sufyaan الthawri wa iqaة habt imaam waxadaana qala wuxu xadaana abu naciim alfadl ibn dukayn wa iqaة habt qala wuxuu yihi xadaana maya qaala wuxuu yihi qaala waxaa dhaha waa imaam muxuu ahaa ninka la yidhaahdo ninka la yihahdo waxaa weeyaan abu dawuud oo cumar wuxuu dhaha xadaana abu naciim الفضل بن دكي أنه ورمي قال حدثنا سفيان الثوري مر لبات وين عن سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه في الآخر عن عبد الله بن الدينار واثقة عن أبي صالح واثقة ثبت عن أبي هريرة قال في أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان إيمانك بضع وسبعون شعبة ودوري تضباطا قيبوت أفضلها تنوفا لبدن إيمانك لا إله إلا الله وكلمة التوحيد وكلمة طيبة وأوضعه وأوضعها تنوو هوسيسنا imaaطaة اlأdaa can الطariiq waa dariiqa oo wixii wasakh iyo dhib ah laga dulqaado wاlxayaau xishoodkana shucbatan waa qeyb oo min alimaan imaanka ka mid ah annaga marka mujeedan towxiidkii waaba loo baahan yahayo shirkigan hadda soo kordha iyo qubuur caabudka soo socota iyo howlahan muxuu aha lala jahra iyo inaan ka hor tagna nala amar oo towxiidka inaan ku dhegno imaanka waa meesha ugu horreysa albaabka laga galay weyaan qodobka labaadna waxaa weeyaan imaaطaة اlأdaa can الطariiq oo u hooseyso oo annaga hadda meel kasta gudaafad iyo wasaqa tal waxaa laga soo tuurayaa guryihii waxaa laga soo tagaa suuqaqi waxaa laga soo tuurayaa maqaaxadihii waxaa laga soo tuurayaa meel walba xataa masaajid in laga so tuura suuragala meel walba laga soo tuuri inta lagu soo tuuraya jidka lagu tuuri nabigan wuxuu amal ku bixiyey calayhi الsalatu salaam uuna sheegay imaamku inuu qeyb ka yahay jidka wixii wasakoo yeel in laga qaado wixii muslimiinta dhibaa in laga qaado annagana waxaa dhaqan noo noqotay jidkii in muxua wasaqda la soo aadiyo imaatat اladaa can ariiq haddii ay tahay arrinta ayada ee wadcu ladaa fi ariiq maay noqonaysaa maxay noqonaysaa iimaan iimaan naqsi noqonaya iimaan laawo inay noqota ah, khatara arrinta ayada marka waxaa weeyaan wax badanna koley waa laga hadlay nin walba mas-uuliyada ka saaran inaad dhibsado horta munkarka waa munkar weyn waxaan wasakda oo la soo daadina jidka oo imtixaanka ood arkaysaan waa munkar horta dhibsa dadka qaar caadiga u haystaanba inta hadda masjidka fadhida waxaa laga yaabaa inay maanta qayb ka mid ah ama qof ka mid ah, ama dhowr qof oo ka mid a ah, amaba dad ka mid ah ama kuwo kale oon kuwaan ahayn in maanta ay inay wasaq jirtaba ay dareensaneen maxaa yeelay qofka islii ayaad ku dhashay ood ku barbaaray amaba islii ayuu ku indhafuray magaalaba isliiya <laughs> ugu horreysay kadibna waa barwaaqo iyo khayr dadan iyo waaan waaba caadi meel kaleba sooma arkin amaba sida uu dhe joogay ood u dhe joogay ood u dhe joogay waxay u noqotay caadi karat اlmisaas tudhib اlixsaas ay dhahaan carabta taataabashada badan iyo waa inaad taabata dareenkii ay kaa tagsiini dareenka ay kaa tagsiini marka alcumuum dhexjoogi a laga yaaba qof inuu xataa marka la soo qad wti ma ugu lumina muxuu sheegi waabana qabsatayba mararka qaar waxyaabaa qaar inaad ka hadasho ay noqoni oo dadka qaar u bandhigto adi wa kaloo qabata miyaad weyday wasaqda ani waan maa qorto ilan qofki saad u dhex fadhi meeshii caadiga u noqotay waa mishkilad marka waa imtixaan waaya imaadat la an ariiq tan u dambaysana waa xishoodkaad aan ka hadlaynay intaba marka waa inaan ku dadaalno insha allah tabaaraka wa tacaala in tawxiidkeenna aan goosdabad ku qabanno wasaqdan aan iska zuulino qalbigeenna aan ka nacna carabkeenna aan ka farna in la zuuliyo xibnaheenna wixii ka qaban karna aan ka qabano xishoodkana aad loogu dadaalo xadiidka shan kun iyo lix boqolaad ama lixaad shan kun iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas alay slam khabarna yaxya ibn xabiib ibn carabi wa iqa qaala xaddaana khaalid yacni ibn xaarif alhujaym wa iqatu thabt can ibni cijlaan wa maxamede oo saduuq ah oo mudalisa can cabdillahi bni dinaar oo iqa can abi saalix dhakwaan asamaan zayaad can abi hurayra can inabiy nabig wxu kuri sl slm waradia allahu can abi hurayra wacan jamici saxaabati rasuli lah sl slm waraxima allahu jamiica aruwaat can inabiy nabigen wxu ka wari sl slm qal nabigeen wuxuu yidhi alxayaa waxshoodku min aliimaan iimaanka ayuu ka mid yahay ayuu nabigeenna yidhi calayhi salaat slaam baabka toban iyo todobaad baabu tafaadul baabu tafaaduli ahli اliimaan dadku ahli iimaanka inay kala fadli badan yihiin o ay kala sarreeyaan ayagoo iimaankii wada qabo oo ahlu iimaana ayaa martabadoodii darajaadkooda ay kala sarreeyaan rabbigan wuxuu le subxaana wa tacaala walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila aakhira ayaa xagga darajooyinka iyo kala sarraynta aad iyo aad u kala weynin badan ama weynin badan weeyaan oo adduunkan maanta marka la jooga cilmi ayaa lagu kala sarreeyaa dhaqaalo ayaa lagu kala sarreeyaa caafimaad ayaa lagu kala sarreeyaa madaxnimo ayaa lagu kala sarreeyaa yani beled iyo baadiya lagu kala sareeyaa yani midab ayaa lagu kala sareeyaa muuqaal ayaa lagu kala de dadka si unba mxua isu kala ah, fiiqaan moogta waxaas marka wax macno ku dhisan ma ahan aakhiro ayaa kala sarraynta dhabta ah oo weyn ayay taallaa saasuu rabbigan le subxaana wa tacaala lidaalika nabigeena calayhi salaat salaam markuu ka hadlayay darajaadkaas aakhira sida loo kala sarreeyo wuxuu sheegay dadka ilaahay u karaameeyey oo asxaabu اlghuraf uu nabigeena ku tilmaamay dabaqyada sarsare iyo meelaha martabada aad u sarraysa la dejiyey oo ahlu jannada ah ayaa dadka ahlu ay laftirkoodii ay istusayaan xidigaha ururti iyo wahakada iyo ani aad ubaqaan xidigaha dadka aad ku yaqaana koleyba muxuu ahaa inay sheega ku fiican tahay xidigaha xidig hebel iyo xidig hebel iyo soo lama dhaho magayo lama sheeg sheeg dadka magaalada aad uma yaqaanaan dadka waxaa aad u yaqaan rimiyiga reer baadiyaha marka sidaas isu tustaan xidiga meel fog ka muuqda oo tirad hebel waa kaas u tihaahdaan ayaa maalinta qiyaamo dadka ilaahay u karaamay oo martabada sare la gaarsiiy ayay isu tusayaan ya kowkaba dariy xidiga iftiinka badan oo meel fog ama gees ka muuqda sida farti laisugu fiiqo ayaa dadka ahlu jannada ah qaarkood qaarka kale kuwa martabada sare gaaray ay ku hebel ninka hebel lahaa ama gabadha heblaaye ahayd martabadeed waa taa waa kaas waa ka iftiinkii gaaritaan adi hadda xidig ma inaad gaarto ad ku riyooni suuragal maaha mana ka hadlaysid inaad eh, kacmeed lagu saaro oo hawlo kale ay dhaca waa gooni inkastaba hadda gaaritaankeed culays noqdo marka waxaa weeyaan sidaas ayaa loo kala saraynaya marka ahlu iimanka saasay u kala sarrayn doonaan saas nabigeenna cadday rabbigeenna subxaana wa tacala waa aayad qolaankeed oon hadda aan eh, akhrinaynay ayuu ku caddeeyey tafaadulu tafaadulu ahli imaan baabu tafaaduli ahli اimaan dadka ahluimaanka kala sarayntooda ayuu baabkan ubaabiy kala fadli badnaantooda xadiidka shan kun iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas a isxaq mansuur almursi waatiqa habt wacamr ibn cali falaas waatiqatu can cabdiraxmaan mahdi waa imaamkii qala xadana sufyaan athawri can acmash sulaymaan ibn mhraan mihraan weeyaan can abi camaar abu camaar waxaa la yidhaha cariib ibn xumayd اhamdani waa iqa iqa weeyaan hy hy can camr ibn shuraxbiil abu maysرة الكوفي الhmdani wa ثiqة caabid mkhadrm can rajuli nin oo min aصxaabi النabiy nabig saxabis ka sl slm ayuu ka wariyey qaala inuu yihi nabigeena ala sl slm ama saxaabigaas uu yidhi qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm mulia waxaa idin qor meesha bikasri miim mu mu ka dhiga miinka goda mulia camaarun camaar waxaa la buuxiyey iimaanan ayaa la buuxiyey ilaa mushaashihi ilaa laga gaaro waxaa weeyaan xibnihiisa mushaashka waxaa la yihahdaa ru'uus اlcidaam lafaha meelaha madaxooda ah haqawyada iyo jilbahaas iyo waxaa weyaan kubabkan hoose iyo waxaas ayaa mxuu ahaa la yidhahdaa madaxa eh, geesihiisa iyo yacnii meel walba intuu iimaanka buuxsamay oo jirkiisii aad mxuua ka batay ayuu meel walba la fadhiistay weyaan iimaankiisa aad u buuxa saas ayuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam qaar aan buuxin way jiraan sooma marka nacam xadiidka shan kun iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaxi xan moxamed bashaar bundar qala xadana cbdiraman mahdi waa imaamki qala xadana sufyaan الthawri can qays ibn muslim alcadwani aljadli iqaة rumya biاlirjac can طariq ibn shahaab albajali ra'a الnabiy sal slm walam yasmac minhu qala wuxuu yidhi ariq ibn shahaab qaala abu saciid اlkhudri wuxuu yidhi radia allahu taala ardah wa sacd ibn malik bn sinaani samictu rasul rasulka ayaa ka maqlay sal slm qaala rasuulkeenna oo yidhi man qofkii ra'aa arka munkaran dembi iyo xumaan iyo wax la inkiro oo diinta allaan ku ficnayn arko falyuayiru biyadi gacantiisa haku zuuliyo haku bedelo oo munkarka asaga meesha ka bixiyo yaa laga rabaa arrinta ayada ah waxaa laga rabaa qofka muslimiinta madaxdu ah oo suldadii awoodda hayst kow adigana waa lagaa rabaa fii maa taxta yadika maamulkaad wixi imaana caruurtaada xaaskaaga meesha adiga aad ka talinayso o mas-uulka aad ka tahay goobtii waxbarasho goobti ganacsi meeshii adiga aad muxuu mas-uul ka tahay ood gacanta ku hayso oo hoostaad imaanaysa wix dembi oo ka jira inaad gacantaad ku zuuliso o fain lam yastaic hadduusan awoodina fa bilisaani carabkiisa ha ku sheegsheeg waa hadda annaga beryahan waxaan sheegsheegayno oon la taagana fain lam yastaic hadduusan karin fabiqalbihi qalbigiisa ha ka inkiro oo ha ka naca oo ha ka karaahiyeysto wadaalika qalbiga in laga naca oo laga zuuliya ee aضcafu اiimaan iimaanka ugu liidan riwaayo kale waxay ahayd walaysa waraaءa dalika xabata khardali min iimaan intaa ka soke oo khardal ah, sinsin oo kale oo iimaan ah qofkaas kuma harin ayuu nabige sal اlahu alay xumaantaana la samaynaa qofka caadiya u noqota iimaan meesha waa bayle iimaan halkaa tag islaamnimada un hadday baaq u noqotaa nasiibkiisa qofka xadiid shan kun iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala aimam cabdilxamiid ibn moxamed alxaraani waa iqa qaala xadaثana makhlad ibn yaziid اquraysh waa saduq lahu awhaam qaala xadaثana malik ibn miqwal albajali waa iqatu tabt can qays ibn muslim can taariq ibn shahaab waa soo marnay qaala wuxuu yidhi qaala abu saciid alkhudri wuxuu yidhi radia allahu taala arda samictu rasul rasulka ayaa ka maqlay sal slm qul isagoo leh man ra'aa qofka arko minkum man ra'aa qofka arka munkaran munkar arka oo faayara dooriye biyadii gacanta ku dooriye faqad baria faqad baria beri ayuu noqday qofkii munkar arka oo kadibna gacantiisa ku zuuliya qofkaas banaanka ayuu maray weyaan oo qofka asaga dembi iyo xumaato xaggiisa ma marin beri ayuu noqday macsiyadaas wixii ka imaan lahaa oo waxaa weyaan dembi ah ama cuquubo ah beri ayuu ka noqday qofka asaga iyo su-aal dambe oo aakhiraba waman lam yastaic qofki aanan karin an yuayirahu biyadi gacantiisa inuu ku zuuriya oo faqayarahu ku zuuriya bilisaani carabkiisa faqad beriya isna beri ayuu noqday cuquubadii iyo su-aashii aakhiro iyo waxaa wey dembigii intaba ka badbaad waman lam yastatic qofka aanan awoodin an yuayirahu inuu ku dooriyo bilisaani carabkiisa oo faqayarahu biqalbi qalbigiisa ku dooriya faqad beriya beri ayuu noqday weeyaan wadalika kaas ay adcafu iimaan imaanka ugu liidanaan badan ayuu nabigeenna caddayna sala allahu calayh ali wasalam baabu ziyaadati aliimaan iimaanka kororkiisa iyo ziyaadadiisa ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna maxamed bin raafic alqushayri wa iqa qala xadana cabdirazaq bn hamaam sancani wa iqatu xaafid musanif qala anbana macmar rashid alazdi wa iqatu habtun faadil can zayd bn aslam wa iqatu caalim can aطa bn yasaar waxaa weeyaan wa iqatu faqiih axad اlfuqahaa can abi saciid اlkhudri radia allahu taala arda qala wuxu abu saciid qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu alayhi waali wasalam maa mujaadalaةu axadikum midkiin murankiisa uu ku murma fi اlxaqi xaq ma ahaanin xaqaasoo yakuunu u ahaada lahu isaga fi dunyaa dunyada biashadda mid ka darnaan badan mujaadalatan dooditaanka min almuminiina muminiinta lirabbihim rabbigooda ay la doodaan ya yani xaq adiga aad leedahay cimaamadaadii ayuu qof daf kaa siistay war maamad isi ma ku siinayo war islaamo ninkaan cimaamadeeda iga qaado ma garat kadibna waa linku soo xoonmi war maxaa isku haystaan imaamadda war yaa iska imaamadda haddii marka dhaarad muxuu ah ad gacanta goyne ya ad leedahay wallaahi ala iskale imaamaddi waa taydi ninkaan mu aalim iga dafay adigoon haba yaraatay anjax ka qabin sooma marka xaq adig kaada aad ku doodayso doodda ayada ah ma ahaanin ayuu nabiga leh sala allahu alayh waali wasalam mid ka liidato mid ka daran doodda ayada ah mid ka daran ayay mu'miniinta rabbigood kula doodayaan ooy arrin la qabsanayaan maxay ta arrintaay la qabsanayaan rabbiyay la qabsanayaan fii ikhwaanihim walaalahood ay la qabsanayaan muminiintiya ilaahay subxaana wa tacala waxay la qabsanayaan walaalahood fii ikhwaanihim walaalahood aladiina kuwaasoo udkhilu annaar naar la geliyey muslimiin ahay masaajidka wa dukan jireen nasal allah asalama walcaafiya adaala tawxiid ay isla ahaayeen dembi ay galeen naar ay ku galeen kuwa kaleo muminiintani janna ay galeen kuwa jannada galayaa marka ilaahay sida ayagoo xaqkooda ah kula doodayaan ayay ku dhegayaan oo ilaahay waxay leeyihiin fii ikhwaanihim walaalahood ay kula doodayaan aladiina kaasu idkhulu annaar naar la geliyey qaala wuxuu yidhi rasuulkeena sal slm yaquulu rabbanaa rabbiganaga yaquuluuna waxay leeyihin marka qaala rasulkeena wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbiganagaw ikhwaanunaa walaalahanaga kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna macanaa kuwa nala tukada ayay ahaayeen wayasuumuuna macanaa kuwa nala sooma ayay ahaayeen wayaxujuuna macanaa waa inala xajin jireen faadkhaltahum naar naaraad gelis maashi marka halkaas wa ayaga maxay yaqaaneen qofkan muminka inuusan ahlu salaad ahaa walaalkood oo ahlu soon u ahaa oo ahlxaj u ahaa oo diinta ilaahay qof ku toosan u muuqday waxyaabahan kale oo dembiga kale hoos aad ka watay ayaga waba kama ogsoona mogta kadibna seed naar u gelini adigoo imaamadaad lagula qabsaday amalo qof dharbaaxday dhagaha lagu dhuftay oo waxaa weyaan inta qof albaabkan uu kusoo galay hal arbacdi indhagaha u fujiyey hal marso lama dhawaaqay walaado maaledi muxuu ahaa ninka nabarka ku dhufan maxaad u yeelisaa war ninka muu kaa galay soo bini aadamka saa isma dhahayaan ilaahay edab xumidaas lagulama dhaqmi karo qof kulama dhaqmana kula dhaqmana dee khatar u geli baabkaas dhankaas ma aha waxaa weya qofkaas qofka waa laga celini ayaga marka maadaama salaad iyo soon iyo xaj ay ku ogaayeen qofka naartan la gelin ay la yaaban yihin ninka duuba soomay oo talaaday ood waxaa wey xajiyey ilahay maxaad u naari aada murun ay galayaan marka qaala wuxuu yidhi rasuulkeena alayh sl fayaquulu rabbi wuxuu le eh, rabbigan caza wajal idhabuu adinka taga marka murmaysaan baxa faahrijuu soo saara man qof soo saara caraftum aad garataan oo minhum ayaga ka mida ah. ragga walaalihiinna oo naart ku jiro sheegaysaan qofka aad garataan soo bixiyo qaala wuxuu yidhi fayatuunahum way u imaanayaan fayacrifuunahum waxay ku garanayaan bisuuratihim sawirkood ay ku garanayaan riwaayo kalena waxaa weeyaan sujuudda calaamadeeda ay ku garanayaan fa minhum ayuu ka mid ahaaday ragga ayagoo naarta ku jira man qof akhadat naaru naarta ay u hayso ay u qabatay ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa gomadood bartamahooda ay u hayso oo inta ka koraysa ka fiyow laakiin halkaas ay u hayso minhum ayuu ka mid ahaaday kuwa iyaga man qof akhadathu ay u qabatay ilaa kacbiha qawiyadiisa ayaa ka mid ah kuwa iyaga fayukhrijuunahum way soo saarayaan fayaquuluun waxay leeyiin rabbanaa rabbiga anagu qad akhrajnaa waan soo saarnay man qof ayaan soo saarnay amartan aad nafartay intii aad nafartay waan soo saarnay way intay garteen sooma qaala wuxuu yidhi rasuulkeena ala man qof soo saara kaana u ahaaday fii qalbi qalbigiisa wasnu diinaarin shilin dahab ah miisaankiis oo kale oo min aliimaani ya wasnu diinaarin shilin dahab ah miisaankiisa oo min aliimaani iimaan ah qofkii aad jirkiisa ku jirood ku aragtaan soo saara uma kadibna qaala wuxuu yidhi markii ay soo saareen kadibna haddana wuu ku celiyey man kaana qofku aada fii qalbi qalbigiisa wasnu nisfi diinaarin diinaar qofkaad ku aragtaan diinaar nuskiis oo iimaan ah miisaankiis qofkaad ku aragtaan soo saara xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo man kaana qofku ahda fii qalbii qalbigiisa wasnu daratin dhulacasa amaba bacaadka xabadiisa yar intaasoo kale imaan qofkaad ku aragtaan ka saara naarta ilaa uu rabbiga ka yidhah subxana wa tacaala arxam araaximiin qaala abu saciid wuxuu yidhi faman lam yusadiq qofka hadalkaas rasuulkeena uu sheegay aanan rumaysanin oon rumaysanaynin falyaqraha akhriya hadihi alaayata ayadana akhriya ina allaha alla weyne allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla yaa u sheega kuwan qubuur dultaaga war kuwan inkaarta ku dhacday wax u sheega war kuwan muxuu ahay wax u sheega kuwan ayagana halligmay ummaddana halaagi oo wankoo iyo dolarkoo yar iyo in yaroo mxuu ahaa la yar agta taagnaada iyo intaas wax u malayni oo waxa weeyaan asfalu saafiliin maca fircauna qaaruuna wahamana ku geli shirkiga islaamnimana sheegani waryaa kuwa wax sheega ina allaha laa yakfiru ilaahay wayna subxana wa tacala uma dembi dhaafa laa yakfiru ma dhaafa an yushraka ina allaha la weyne laa yakfiru ma dhaafa an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo isaga wayakfir wuxuu dhaafaa maa dembi ayuu dhaafaa duuna dalika intaa ka hooseeya liman ayuu dhaafaa yashaa uu doono waana kuwa ayaga uu rabbigan subxaana wa tacaala lidaalika yacnii qof ahlu iimaan ah oo naar ku waara ma jiro qof ahlu shirki ah ama ahlu kufri ah oo janno ilaahay galaana ma jiro khalaas inta ayada ah ha la qaato nacam qofka waa la ciqaabi oo ilaah hadduu cafinin cuquubo ayaa la marini oo tathiir waa la nadiifini sida axaadiista nabigeenna in badan ay sheegeen sidaa weeyaan naam naam a a annagaa ku fasirna maya been wa alleenka alla in liisnaba waxay dhihi jireen mogta ku nabe nabigana kaaga horreeya alayhi salatu slam saasay dhihi jireen annaga ilaahay xaqii subxaana wa tacala ayaan u taagana difaacayna ratacdi qof bini aadan difaaciis u taagan iyo xaqiisa xataa xaqiisa caadiga maan xaq inuu usoo dhac xaq ilaahay u taagan oo xaqi ilaahay baan usoo dhacaya in la caabudaan u rabaa in la tugaan u rabaa in xaajaadka loo jimlayaan rabaa u taagan nin war ilahay xaqiisu daaya alhin allamay int isku meel maba tegayaan kuwa iyaga isku noocba maba noqonayaanba makhluuq xaq uusan lahayn oo xaq ilaahay qof u dagaalama oo habeen imaanin xujo u raadina iyo qof habeen imaanin u taagan war ilahay aqiisu dhaaf war ilahay aqiisu daa isku meel ma tegayaan ilaahay isku meel maba geynaya aakhira in sha allahu tabaaraka watacaala ilaahay isku meel mabana geynaya kuwa iyaga waxaa qof shirki iyo gaalnimo cad ood ujeeda qaar badan oo kamid sida dhabta waxaad ogsoontihiin oon annagan ogsoonnahay inay kas u yeelayaan way ogsoon yihiin qaar la khaldana way tuuran yihin shaki ma lahan laakiin qaar xaqiiqa way ogsoon yihiin wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulma waculuwa waa sidai abu jahl sheekadiisi isagoo ogsoon wii ag u jeeda war adi ilaahay subana wataala adoonkan ninkaan adul taaganta ajaanka loo jimla leedahay hadduu waxtara naftiisu markumoodka celi laha inuu dhinto wallahi inuusan rabin hadduu waxtari mowtku iska celin lahaa ma intuu jira hay malcadaabi haayaa marka waa imtixaan adiga akeekan iyo muran iyo yani subxaan allah ahlu baailka weligood cid u lama waayo lidaalika rabbigan subxana wa tacala markuu fircoon ka hadlaayey muxuu yidhi faاstakhafa qowmahu faataacuuhu wax kale ood la aadi karta wallahi la jiri faاstakhafa qowmahu faataacuuh kuwa maandhaxaas muxuu ahaa gabdho iyo wiilal iyo xataa erayada marka hore sali nabi alah slat iyo sheekh la ammaanaya jiri jirtay kuwa caytan caytan ku dikrina maarata caytan oo ayaga iscayna maad arkin miya ana afkeyga maba qaban kara waxay sheegayeen waana dikrinayn ay kuleeyihin oo isruxayaan marka dadka ayaga markase dhaqaalahooda yaa la qaatay oo caqligooda yaa la qaatay oo diintooda yaa la qaatay oo dadnimadooda yaa la qaatay oo yacni xataa sharaftooda yaa la qaatay waxaa lagu qaatay faاstakhafa qowmahu faataacuuhu waa wax kale maaha maya kuwa iyaga sooma ma lagu xirnay kuwaas kuwaas qubuur dul jooga oo waxaa weeyaan eh, la taagan xaajaadka loo jimleeye muslimi eh, loo ninka meydka xaajaadka waaa lagu dan adduunya mid aakhira leen ha loo jimleeye ilaha sooma ma lagu xirnay kuwaas ma lagu xirnay kuwaas haddaan la hubo mararka qaar ma og tahay dhinac laga wada mari karo fardigaasaan ka hadlayna la socda waxaan ka hadlayna qofka isaga ah majmuucaas aruq kama hadlayn kama hadlayn qofka laakiin lagu hubiy dadka hadda arrinkaa lagu hubiy waa dad kooban kow laba saddex afar dad la yaqaanoa dadka iyaga maya laakiin kuwan waa la isdhex yeelaa <laughs> waaya aan waaa aan gelina muxuu ahaa shahmiiraha la geliyo shahmiiraha la geliyo oo waxaan waxaa weeyaan ummadda waa isdhe taalla isdhex taalla laakiin dadka lagu yaqaano oo dee waxooda bannaanka soo dhigtay sideedaba ceebtiisa ilahay maba asturin asagaa ceebtiisa bananka soo dhigay waayahay waktigaaba dhammaaday waxaan ku gebagabaynayaa marka labada xadiid u dambeeya insha allah tabaaraka watacaala shan kun iyo ko iyo tobanaad waa xadiis saxiixa akhbaranaa ayuu yihi alimam nasa alamtullah moxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi الذhلي wa ثiqة xافظ جليل qال xadثna yعقوب بن ibrahيم بن سعد الqرشي ثiqة فاضل qال xadثna أbي abis ibrahيم بن سعد الqرشي wa ثiqة xujة تklima فيه بلا xujة عن صالح بن kayسان المdني wa ثiqة ثوت فقيه عن شhاب الزهري qال xadثnي أbو أmامة بن سهل بن سعد بن سهل الأنصاري lahu ru'ya oo lam yسمع min النبي صل سلم أنhu samca abا سعيد الخdري radia allahu ta qala wuxu abu saciid qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm bayna goor ana aniga naaimun aan hurdi rasuulkeena dhihi alayh sl slam raaytu naas dadka ayaan arkay yucraduuna calaya ayadoo liisoo bandhigi ayaan arkay wa calayhim qumusun ay shaarar iyo qamiisyo xiran yihiin minha ayuu ka mid ahaday shaararkaas iyo qamiisyahaas maa ayuu ka mid ahaaday yabluqu gaara athudaya naasaha gaara oo kor marka laga soday halkaanu joogaaba intaa maba dhaafay wa minha ayuu ka mid ahday maa yabluqu duuna waurida calaya cumar cumar ayaa lii bandhigay ibn khaaab radi allahu ta wa calayhi korkii u ahda qamiisun shaar iyo qamiis yajuruhu uu jiidi yacni shaarkii intuu hoos suuba u degayba dhirarkaasuu qabaa qaala wuxuu yidhi famaada awalta maxaad ku fasirtay daalika arrinkaas abu saciid ayaa dhihi rasu rasulka allow maxaad ku fasirtay qala wuxuu yidhi addiin diintiisa saas u badan oo iimaankiisa saas u badan marka iimaanka tafaadulkiisa ayuu u soo dariishanaya imamka calih raxmat ullah xadiidka afar kun ah, shan kun iyo toban iyo labaad una dambay cashirkeen caaw insha allahu tabarak wa tacaala akhbarana abu dawuud ayuu alimam nasai ramat lah sulayman ibnu sayf alxarani wa iqat xaafid qala xaddatana jacfar ibnu cawn alqurashi wasaduq qala xaddatana abu cumays abu cumays waa cutba ibnu cabdilaah ibnu cutba ibnu cabdilah ibnu mascuud alhudali wa iqa can qays ibnu muslim can aariq ibnu shihaab qaal wuxuu jaa rajul nin baa yimid oo meel yahuudi ree yahuudeed ah ilaa cumar ibn khaaab ay u yimid radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi ya amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiyo aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ku taallo taqra'uunaha aad akhrisaan low haddii calaynaa dushannaga macshar alyahuud yahuud markaana kulankeeda nasalat ay nagu soo degi lahayd latakhadnaha latakhadna waxaan ka yeelan daalika alyowm maalinta ayada ciidan ciid ayaan ka dhigan lahanay maalinta ayada maalin ciidda ayaan ka dhigan lahan ayada ayada ah maalinta ay soo degtay qaal wuxuu yidhi ayu aayatin ayateed ujeeda waa ayade qal u alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diinan alyowma maanta ayaan akmaltu idiin dhamaystiray lakum adinka diinakum diintiina waatmamtu idin taamyeelay calaykum korkiina waxaan ku taamyeelay ama aan idin taamyeelay nicmatii nicmadayda waraditu lakum islaama waxaan idinkaga raali noqday alislaamkii diinan diinnimo ayaan idinkaga raali noqday ayaddaas marka maalinta ay soo degtay annaga waxaan ka dhigan lahenay ciid baan ka dhigan lahenay faqaala cumar wuxuu ysid cumar inii aniga la aclamu waxaan ogsan almakaana booskii aladii kaasoo nasalat fiihi ay ku degtay walyowma maalinta aladii yoomkaasoo nasalat fiihi ay soo degtay nasalat calaa rasul rasulka ay kusoo degtay sal slm fii carafaat carafa isagoo kusugan fii yowmi jumcati maalin jumca weeyaan waa xajatludaac maxalu shaahidka marka waa xagee miyaad garateen maalushaahid mau haysaan haye ya a waaye kadibna baabka ziyaadat اlimaan xagee geli marka ziyaadat اlimaan a marka imaamkia kore <laughs> jaزaك الlah khيr hada والlah أعلم وصلى الله وسلم عبد رسول مصطفى اسبوعا in شhاء الlahu taعalى waa aftax sabtigan ilaa arbacada dambe laga gaaro